raxiim alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu wsalama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin wadaadku wa mawdica alxaali tajii'u jumlah ka ja'a zaydun wahuwa naawin rixla wadaatu badin bimudaaricin habat xawa damiiran wa min alwaawi khalad wadaatu waawin bacda hanwi mubtada lahu lmudaarica jcalanna musnada wa jumlat lxaali siwa maa qudima biwaawin aw bimudmarin aw bihima waalxaalu qad yuxdafu maa fiiha camil wa bacdu maa yuxdafu dikruhu xudil ismun bimacnaa min mubiinu nakira yusabu tamyiizan bima qad fasara ka shibrin ardan wa qafiizin burura wamanawayni casalan wa tamra wa bacda dii wa shibhi hajruhu idaa adaftaha ka mundu xindatin gida wanasbu bacda maa udiifa wajaba in kaana mila milul ardi dahaba waalfaacila macnansiban biafcala mufadilan kaanta aclaa manzila wa bacda kulli maqtadaa tacajuba mayiska akrim biabii bakrin ahbaar wajrub min in shita gayra dilcadad wfaacil ilmacnaa kadib nafsan tufad wacaamila tamyiizi qadi mulaqa wlficlu du tasriifi naslan subiqa wmawdica alxaali wataji'u jumlatun jumla waxay imaani mowdica alxaali xaalada meesheeda wadaalika ka jaa'a zaydun zayd ayaa yimi walxaal huwa zayd naawin mid niyeysan u yahay rixlatan rarasho waxaan ku soo jirnay baabulxaal halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka xaalo mufrad inay noqotaa asal ah hayrulmufrad inay ku timaadana way suurowdaa hayrulmufradna sida khabarkaoo kalea loo jeedaa iyo mufrad waxaa loo jeedaa maa laysa jumlata walaa shabiiha biljumla hayrulmufradna jumlo ama shabiihun biljumla loo jeedaa jumladana laba qeyb weeyaan jumla ismiya jumla ficliya shabiihun biljumlana waa daraf iyo jaariya majruur xaalada way noqon kartaa jumla ama shabiihun biljumla oo daraf iyo jaariya majruur ah waxaase asala mufrad inay ku timaado waayahay xaalada haddii ay jumlo noqoto xaalada jumlada noqoni afar shardi ayaa loo shardiyaa xaalada noqoni afar shari jumlo laga helaa xaalo noqon karta afartaa shari shari haddii uu ka dhiban yahay jumlada xaalo ma noqon karayso awalan jumlada raabit waa inay wadataa raabitkana waa sheegi doonnaa waxa uu noqonayo waa kow aaniyan jumladu waa inay khabariye tahay oo jumla talabiya waa inayan ahayn aalian jumladu waa inayan tacajubiye ahayn wax tacajub la yidhahda waa inuusan ku jirin waa sharigaas saddexaad shardiga afraad ee u dambeeya ee jumlada xaalada dhici calaama tusini istiqbaal waa inaan la gelin khaaliyatun min calami listiqbaal wax tusinaya mustaqbalnima ilaa xaalo wax markaa dhacayaa loo wadaa wax mustaqbalnimo tusinaya waa inaan la gelinin afartaa shardi ayaa loo shardiyaa afartaa shardi shardiga hore jumladu waa inay raabid wadato jumlada xaaladana waxaa raabid u noqdaa waw ama damiir ama wow iyo damiir la isugu daray waayahay jumladu waa inay khabariye tahay oo talabiya waa inayaan ahayn shardi labaad weeye shardi saddexaad jumladu waa inayan tacajubiye ahayn tacajub macnihiisa waa inay khaalika tahay shardiga afraad calamul istiqbaal jumlada waa inay khaali ka tahay oo siin iyo sawfa iyo jumlo la geliyey ama adaatu sharti jumla loo hormariye xaalo ma noqon karayso famaaluhu ka maali in taxmil calayhi yalha in taxmil jumladaasi xaalo in laga dhigaa laa yajuz ma bannaano waayo calamul ayaa lagu bilowdayoo in shartiya ah adaatu shardigana istiqbaal ayuu tusiyaa waayahay afartaa shardi jumladii laga helaa xaala noqon karto afartaa shardi mid ka mid a ah haddii la waayaana jumladu xaala ma noqon karayso watajii'u jumlatun jumla waxay imaani mowdica alxaali xaalada meesheeda wadaalika ka jaa'a zaydun zayd baa yimid wa huwa naawin riixlah wa huwa mubtada naawinna waa khabar jumladuna fii maxalli nasbin xaalun min zayd zayd ayuu xaala ayay jumladu xaala ka tahay waxaana rabdinayaa wow iyo damiir ayaa la isugu daray huwada oo damiira iyo wowda ka horraysa waawulxaal ayaa la yidhaahdaa wowda waawulxaalka waxa lagu gartaayoo calaamad u ah booska ay taalla id karta oo meesha wowda ay taal id haddii la dhigo macnahu wuu asaxaya haddii la dhihi lahay jaaa zaydun id naawin rixla macnuhu waa asixlaha id huwa zaydku naawin wuu niyoonaya rixla wadaatu badin bimudaaricin habat xawa damiiran wa min alwaawi khalat wadaatu waawin bacda hanwi mubtada lahu lmudaaric ajcalanna musnadan wadaatu badinku bilaabasho mid u saaxiiba bimudaaricin mudaaric lagu bilowdo mudaaric oo abata ubada xawad waxay koobtay damiira damiir ayay koobtay wakhalat waxay ka marnaatay min alwaawi waaw ayay ka marnaatay wadaatu waawi waaw mid u saaxiiba inwin niyow bacdahaa gadaasheeda waxaad niyootaa mubtadaan mubtada ijcalan yeel almudaarica mudaarica musnadan mid la tiirinayo lahu mubtadaha lagu tiirinayo halkanna wuxuu ka hadlayaa jumlada xaalada noqotaa waa inay raabid wadato waa waxaa raabid noqon karayaa waaw ama damiir saaxiibulxaalka u noqonaya ama waw iyo damiir in la isugu daro wuxuu sheegayaa musanifka mawaadiic waw in lagu rabdiya ayaan bannaanayn meele waxaa jiraa damiir keli ah in lagu rabdiyo ay waajib tahay jumladaa xaalada dhacdayna waw in lagu bilowdo ayaan bannaanaynba ilaa toddoba mawdic buu khudariga tirinayaa musanifka hal mowdic buu ka sheegay mowdicaasi waxa weeye ficli mudaaricoo mubade eh haddii lagu bilowdo jumlada jumlada xaalada dhacday waxaa u horeeyaa ficli mudaaric islamarkaana manfi maahe waa mubat aaniyan qadna lama gelinin macmuul uu leeyahay lama hormarinin shuruudaasaa loo shardini ficli mudaaricoo mubat ah macmuul uu leeyahay aan la hormarinin qad aan la gelinin haddii lagu bilowdo jumlada damiiraa rabdinaya wow in lagu rabdiyaana ma bannaan cadire jaaa zaydu yadxaku jaaa zaydu zayd wuu yimid yadxaku xaal uu qoslayo wa yadxaku inaad tidhaahda wow ku rabtisaa ma bannaano waxaa la mid ah ficli mudaaricoo manfiyun bimaa haddii uu yahayna waa la mid ficli mudaaricoo maa lagu anfiyey ama laa lagu anfiyey laftiisu waxaa lagu rabtinayaa damiir wowna ma bannaan maa lilaa ara lhudhuda oo kale walaa anaa in la yidhaahde waaw lagu rabdiyaa ma bannaana ficliga mudaaricee laada lagu anfiyey ma haddii lagu anfiyaana waa la mide waayahay waxaa la mida jumladan xaalada dhacday jumlo ka hore haddii ay ku cadfan tahayna waa la mid jumlo kaloo xaalay ku cadfanayd waaw laguma rabdin karayo waxaa la mida ilaa haddii ay daba dhacdo adigu ilaa toddoba mawdic buu tirinayaa khudari oo dhib sahlan yihiin mawaadicdaasi wow in lagu rabdiyaa ma banaanee damiir ayaa lagu rabdini mawaadicdaa wixii aan ahayna damiir iyo wow isugu daraba damiir keli ku rabdi wuxuu raaciyey musanifki jumladii mudaarica loo hormariyey isla markaana mudaaricu mubatka uu ahaayee qadna aan la gelin qad haddii la geliya waawaa lagu rabdini waqad taclamuuna annii rasuulullaahi oo kale qadna aan la gelinin waxay ahayd damiir oo keliya in lagu rabdiyo waawna laguma rabdin karayo haddii carabi ay ka soo aroorto isagoo waaw loo hormariyey ka warran waaw isagoo loo hormariyey carab haddii laga arko jumladaa mudaaricnimadaa laga saari oo waxaa lagu samayni mubtada wowda gadaasheeda la niyoori mudaarican iyo jumladiisana mubtadahay khabar u noqoni jumlada mubtadaha iyo khabarka iska saaranana xaala dhici sidaa ayuu u jeedaa musanifka wakaa E, wadaatu badin bilaabasho mid u saaxiiba bimudaaricin mudaaric lagu bilowday mudaarica oo habata muhbad ah xawad jumlada waxay koobtay damiiran damiir ayay koobtay wa khalat waxay ka marnaatay minal waawi wow ayay ka marnaatay oo wow laguma rabdin karo wadaatu waawin wow mid u saaxiiba jumladii mudaarica muhbadka ahayd ee damiir in lagu rabdiya la doonayey ayaa wow loo hormariyey wow mid u saaxiiba wadaatu waawin waaw mid u saaxiibe inwin niyo bacdahaa wowda gadaasheeda waxaad niyootaa mubtada'an mubtada ku niyo ijcalanna yeel almudaarica mudaarica waxaad yeeshaa musnadan mid loo tiirinayo khabar looga dhigayo lahu mubtadaha oo jumladu ismiya ka dhig sidaa ayuu u jeedaa wakaa falamaa khashiitu adaafiirahum najowtu wa arhanuhum maalikan ayaa baytu shaacir ibnu caqiilka uu keenayaa falamaa khashiitu markii aan ka baqay adaafiirahum qoladaa hubkoodii markii aan ka baqay najowtu anigu waan cararay walxaal arhanuhu maalikan arhanu waa ficil mudaaric mubadna ah wowna wuu ka hormariyey hadduu wow ka hormariyey mubtada iyo wowda gadaasheeda la niyooni jumladan mudaariciyadana mubtadahay khabar ka noqoni jumlada ismiyadaana xaala oo wuxuu noqonaya walxaal ana arhanuhum maalikan ayuu noqonaya wa jumlatu lxaalisi waa qudima biwaawin ow bimudmarin ow bihima wa jumlatulxaali xaala jumladeeda siwaa maa shay keyrkii xaal ay tahay qudima lasoo hormaray biwaawin wow ayay ku dheehnaatay ow bimudmarin ayay ku dheehnaatay ow bihima yacnii wuxuu leeyahay jumladii damiirka lagu rabdinayay ean soo sheegnay waaw in lagu rabdiyaana ayaan bannaanayn toddoba mawdic weeye toddobadaa wixii aan ahayn damiirku rabdi waawku rabdi labadaba isugu dar haddii aad doonto intaas u jeedaa wa jumlatulxaali xaala jumladeeda siwaa maa shay geerkii xaal ay tahay qudima lasoo hormaray biwaawin wow ayay ku dheehnaatay ow bimudmarin ayay ku dheehnaatay ow bihimaa wow iyo mudmar ayay ku wada dheehnaatay waalxaalu qad yuxdafu maa fiiha camil wa bacdu maa yuxdafu dikruhu xudil waalxaalu xaal qad yuxdafu in la xadfaa suurowda maa waxa camila camalfalay fiiha xaalada ku camalfalay wa bacdu maa shay qaarkii yuxdafu la xadfayo dikruhu sheegidii xudila mid la manciyey wey yani wuxuu leeyahay caamilulxaal xaalka caamilka ku camalfalayo in la xadfo waa bannaan tahay haddii maanic diidaa uusan jirin xaalada lafteeda kama uusan hadlin xadafkeeda waayo wa xadfa fadlatin ajizi lam yadir bay soo geli xaalada xadafkeeda wuu bannaan yahay wax dhibaata hadduusan keenaynin wax dhibaato ah wuxuu keenayaa xaaladu maxsuulun fiihi haddii ay noqoto ama jawaab ay noqoto ama kalaamka macnihiisaba iyada haddii uu ku xiran yahay sida walaa tamshi fi lardi maraxan oo kale mawaadicdaa xaalada in la xadfo ma bannaana wixii mawaadicdaa aan ahayna xadafka xaalada waa bannaan yaha waa fadli caamilka xaalada ku camalfalaya in la sheegaa asal ah in la xadfaana waa bannaan yahay daliil tusiyaa haddii la helo iyo qariino waxaa laga yaabaa caamilkii xaalada ku camalfalaya xadafkiisa waajibba inuu noqdo baabulmubtada'i walkhabari markii aan soo maraynay dabayaaqada mubtada iyo khabar waxaan ku soo barray mawaadiic khabarka la xadfaya waajibnimo afar mawdic bay ahayd afarta mawdic waxaa ka mid ahaa khabarka meeshuu dhici lahaa xaala haddii ay dhacdo xaalada caamilkeeda wuu xadfanaa wa qabla xaalin laa yakuunu khabaran can iladii khabaruhu qad udmira ka darbiya alcabda musii'an musian xaalay ahay xaalada caamilkeeda wuu xadfanaa waajibnimaana loo xadfayey waa yahay waxaa kaloon soo marray cashirkii noo dambeeyey xaalada madmuunuljumla inay tawkiidin karto mar hadday madmuunuljumla tawkiidiso caamilkeeda waa cadfan yahay waa abyaadii noo dambayseen soo marray ahayd waayah wain tuaakid jumlatan famudumaru caamiluhaa wa lafduhaa mawaadic kalena way jiraan oo ibnu caqiilka iyo khudariga israa'iilaa toddoba mawdic meelahaasi gaarsiinayaan walxaalu xaal qad yuxdafu in la xadfaa suurowdaa maa waxaa camila camalfalay fiiha xaalada ku camalfalay wa bacdu maa shay qaarkii yuxdafu la xadfaya dikruhu sheegiddii xudila waa la manciyey atamyiizu hada maxaluh ismun bimacnaa min mubiinu nakira yunsabu tamyiizan bima qad fasara ka shibrin ardan wa qafiizin buran wa manawayni casalan wa tamran ismun ismi ismiga oo bimacnaa min min macnaheeda ku dheehan ismiga oo mubiinun caddaynaya ismiga oo nakiratu nakira ah yuusabu ismigaa waa la nasbini tamyiizan xaluu tamyiiz yahay bimaa shay baana lagu nasbini qad fasarahu tamyiizka uu fasiray wadaalika ka shibrin taaka weeye ardan ee min jihati dhula wa qafiizin weeye buran ee min jihati bura wamana weyni laba man weeye casanan min jihati malab iyo wa tamran min jihati timira halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka mansuubaat lasmaa kii ugu dambeeyey tamyiiz weeye suubaatulasmaa ayaan jirnay marfuucaadna horay ayaan eh, u soo marray majruuraatul asmaa ayuu bilaabi doonaa baabkan marka uu dhammeeyo mansuubaatul asmaa baabkii ugu dambeeye baabu tamyiiz tamyiiz iyo mumayiz iyo tafsiir iyo mufasil iyo magacyadaasuu leeyahay waaya tabyiin iyo mubayin waxoodin waa la yidhaahdaa haddaba tamyiiz xagga luqada wax la kala sooco unbaa la yidhaahdaa laba shay oo la kala saaro wamtaazulyooma ayuha lmujrimuun mujrimiinay socma goonni u baxa wey isilaaxa naxwiyiinta waa sida musanifka uu tacriifiyey waa ismi nakira'a mufasir ahoo fasirayo muxuu fasirayaa daatuu fasirayaa ama nisbuu fasiri xaalada iyo tamyiiska muwaafaqaad bay leeyihiin mukhtalafaatna way leeyihiin shan arrimood bay isku waafaqaan sideed arrimoodna waa isku khilaaftaan waxyaabaha isku khilaafaan isminimada ka midoo mansuubnimada ka midoo mufasirnimadaa ka midoo nakiranimadaa ka midoo adigu ilaa shan arrimood ay tiriyaan ilaa sideed arrimoodna way isku khilaafaan waayahay tamyiizku wuxuu u qaybsamaa laba qayb waxa uu fasirayo tamyiiz waa mufasir wax buu caddaynayaa shay la garan la'yahay ayuu caddaynayaa waxaa la garan la'yuhu caddaynayaa laba qayb miduna daata la garan la'yahay inuu caddaynayo fasirayo iyo nisbe la garan la'yahay inuu caddaynayo labadaa mid buu fasiri daata waa shay in la arkaa ay suuroobi karto muuqan karayo sida ishtaraytu cishriina labaatan ayaan iibsaday waxaad noo sheegtay labaatan inaad iibsatay waxaase naga maqanoo ibhaam uu ku jiraa labaatanka daatadooda wax ay tahay ma labaatan galaasba ma labaatan addoonba ma labaatan guriba shayga daatadiisi weeye waxaan garan lanahay ulaaman dhehe daatu sidaa u fasiraya ama nisbuu fasirayaa nisbe waxaa loo jeedaa ficli iyo faacil marka la isu tiiriyo ama ficli iyo mafcuulun bihi ama mubtada iyo khabar macnaha ka dhaxeeyo yaa nisbe la yidhaahdaa waayahay sida waxaad tidhae taaba muxamadun muxamed wuu wanaagsanaaday waxaad noo sheegtay muxamed inuu wanaagsan yahay waxaase ibhaam ku jira muxamed waa la yaqaanaa taabana waa la yaqaan mid walba waa shay macluumo aan la garanaynin laa ibhaama fiih wuxuuse ibhaam ku jiraa muxamedkan wanaagga sida uu ugu sifoobay meesha uu muxamed wanaag kaga sifaysan yahay weeye waxa la garan layahay nafsan mijahati naf ayuu u wanaagsanaaday nisba ayuu sidaa u fasiraya labadaa qeyb ayuu u iyo tamyiizu waa la yidhaahdaa oo tamyiizu daadka tamyiizulmufradna waa la yidhaahdaa tamyiizunisbaha tamyiizuljumlana waa la yidhaahdaa mid walba caamil gooniyaa ku camalfala tamyiizu daat afar caamil ayaa ku camalfala horta awalan tamyiiz waxaa nasbiya oo ku camalfala waxa uu fasirayo sida musanifka uu sheegayba waxa uu fasirayaa nasbinayaa haddii la yidhaahdo tamyiizu daadka waa sidaa u sheegayo waxa uu fasirayaa nasbinayaa afar arrimood mid un weeye afar arrimood buu fasiraa afar daatoo la garan waayo u fasiraa afartaa daataana nasbin amaa tamyiizu nisbaha nisbada meesha taalla ma nasbinayse nisbada caamilka ku jiro weeye waxa nasbinayo oo sagaal miduu noqonayo qolana waxay leeyihiin may nisbada lafteeda nasbini adigu xoogaa khilaafaad baa jira tamyiizu daat afar arrimood ayuu fasiraa afarta arrimood ayaana nasbin afarta arrimood waxa weeye cadad maqaadiir shibhu lmaqaadiir maa kaana farcan litamyiis afartaa arrimood ayuu fasiraa cadad waa la yaqaanaa waa tira cadadka tamyiiskiisoo dhan mansuub maaha insha allahu tacaala baabulcadad marka aan gaannaan ogaan doonnaa cadadka tamyiiskiisa mansuub ma wada aha waxyaaraha mansuubka ah inta badan waaba majruub sheegi doonnaay inta la nasbinayo cadadka uu fasiraya laftiisaa nasbin cadadka murakabka ka mid ah rajulan baa tiri ra'aytu ayaa arkay inaad aragtaad noo sheegtay waxaase la garan layahay amsatacashare daatada ay tahay rajulan rajul yaa nasbiya amsatacashara oo amsatacashara waa jaamide sidee wax u nasbini ismi faacil bay shabihi xaggee ka shabihi isminimada ixtiyaajada macmuul ay u baahan tahay iyo tanwiininta la tanwiininayo ama hadduu e, jamac iyo waxaa noqdo iyo tatniye iyo nuun loo dambaysiinayo waxyaabahaasu ka shabaha waayahay cadad ayaa yuu dabadhacayo ayuu nasbini tamyiizu daat maqaadiirna way nasbini maqaadiir saddex arrimoodaa la isku yidhahda horta maqaadiir lafdigaasi waxyaabaha la jaangooyo wey lafdiga macnihi waxa la jaangooyo ama la qadaro ama la xisaabo waxaas loo jeedaa saddex arrimood ayuuna u qaybsamaa shaygan la qadarayo la jaangooynayo wax la beegbeegaya inuu yahay oo beegbeeg lagu qadarayo makiilaad uu yahay iyo wax miisaan la saarayo inuu yahay oo mawsuunaad yahay iyo wax dhudhunka iyo taakada iyo muxuu ahaa tilaabo iyo waxaa lagu qadaraya inuu yahay oo masaaxaad la yidhaahdo saddexdaa qayb wey masaaxaad iyo mawsuunaad iyo makiilaad buu u qaybsamaa waayahay saddexaasa maqaadir la isku yidhahdaa maqaadirna wuu daba dhacaa waxaa kale u daba dhacaa shibhulmaqaadiir wax la yidhaahdo waxyaabahan la jaangooynayo wax shabbahayo maqaadiir fiicanna aan ahayn shay haddii la badinayo yaa waxaa la yidhaahdaa milul ardi dhulka muggiisa weeye shaygan dhul muggi iyo dhul inta uu qaado shay wax lagu jaangoostee wax lagu kala beegto la yaqaana maaha oo ninaad intaad u timaado dhul muggiisoo sokoray iga iibihi wax jira maaha waa yahay haddii wax la yaraynaya waxaa la yidhaahdaa miqaalu darra quraanjo wax la eg he miqaalu darra wax lagu kala beegtee la yaqaana ma aha laakiin lafdigaa waxaa loo isticmaalayaa sida maqaadiir oo kale sida wax lagu kala beegto ahaan ayaa loo isticmaalay kaa shibhulmaqaadiir baa la yidhaahdaa shibhulmaqaadiirkaana wuu dabadhacaa waa kii saddexaad maa kaana farcan litamyiiz shay tamyiizkaba ka dhashay oo farac u ah isna wuu daba dhaca sida khaatimun xadiidan baabun saajan iyo wixii la mida ilaa khaatamkani birtuu ka mid yahay xadiidan tamyiizka qayb ka mida wey khaatam saddexdaa qayb ayuu daba dhacaa tamyiizu daat ama tamyiizu lmufrad afartaasaan u jeedaa afartaas ayaana nasbini ku camalfali tamyiizu nisb baa kuu yimi sagaal caamil ayaa ku camalfala ficli baa ku camal fala ismi faacil ayaa ku fala ismi mafcuul ayaa ku camal fala amilat mubaalaga ku camalfasha ifa mushabaha ku camalfali ismu tafdiil ayaa ku camalfala masdar ayaa ku camalfala ismumasdar ayaa ku camalfala ismulficli ayaa ku camalfala sagaalka caamil ayaa waxay nasbiyaan oy ku camalfalaan tamyiizu nisba ama tamyiizu ljumla cawaamisha ku camalfashaana sidaa ayuu kala qaybsamayaan haddaba tamyiizu daat ayuu soo hormariyey musanifku ka hadlay tamyiizu nisbana wuu soo wadaa ismun ismi ismiga oo bimacnaa min min macnaheeda wata oo wax buu tafsiirinayu caddaynii buu u jeeda ismiga oo mubiinun caddaynaya ismiga oo nakiratu nakira ah yunsabu waa la nasbini ismigaa tamyiizan xaluu tamyiiz yahay bimaa shay baana nasbini bimaa shay baana lagu nasbini qad fasara tamyiizka uu fasiray humaaga qad fasarahu silatun jarad calaa gayri saaxibiha fasara faacilka tamyiiz buu u noqoni huda mafcuulka maada u noqoni wadaalika ka shibrin taaka weeye wuxuu miaalihi tamyiizudaadkii shibrin ardan kafiizin buran manaweyne casalan wa tamran saddexduba waa maqaadiir oo shibri waa waxyaabaha taakada iyo lagu qadaro kafiizna waa wax tilaabo iyo wax lamida wax lagu garto maqab waxa weye wax beegbeeg lagu garto mana weynina isna sidoo kale beeg weeye kafiiska marmar waxaa laga dhigaa shay taaka iyo tilaabo iyo waxsaasa dhulka lagu xisaabo ka shibrin taaka weeye ardan ee min jahati dhula wa qafiizin qafiiz weeye buran ee min jahati bura wamana weyne laba man weeye casalan min jahati malab iyo wa tamran min jahati timra wa bacdadii wa shibhi hajruhu idaa adaftaha ka mundu xinطatin gida wanasbu bacda maa udiifa wajaba in kaana mila milu ardi dahaban wajruur jarhu tamyiizga jar bacda dii maqaadiirtan gadaasheeda iyo washibhihaa maqaadiir wax shabaha gadaasheeday jar idaa adafta marka aad idaafayso maqaadiirta haa tamyiizga u idaafayso idaa adafta haddii aad idaafayso dhehaa maqaadiirta wadaalika ka mundu xintatin xinda mudkeeda hidaaun qada ku filan wey wanasbu nasba wajaba waajib weeye bacda maa kii gadaashi ayuu waajib yahay udiifa la idaafeeye in kaana kan la idaafeeye haddii uu yahay weeye mila milulardi dahaban iyo wixii lamid ah halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka tamyiizga nasbin la nasbiyo iyo jar la jaro saddex qeyb ayuu ugu qaybsamaa tamyiizga in la nasbiyo iyo inuu majruur noqdeen la jaro saddex qeyb ayuu ugu qaybsamaa tamyiiz nasbihiisa waajib uu yahay tamyiiz jarkiisa waajib uu yahay iyo tamyiiz jaaza wajaaza ah saddexdaa qayb ayuu u qaybsamaa tamyiizga in la nasbiyaa sideed mas'aloy waajibi sideed jeer tamyiizga mansuub inuu noqdo ayaa waajiba mudaafu ilayhinimo in lagu jara ma bannaana min in lagu jaraana ma bannaana sideed jeer tamyiizga in la nasbiyaa waajibi saddex jeerna in la jaraa waajibi intaa wixii aan ahayna tamyiizga jaaza wajaaza weeye lix masalo weeye tamyiizga in la nasbiyo sideed jeer bay waajibtaa sideeddaa jeer cadadka asbaab asbaabulcuquud loo yaqaano cishriin laga bilaabo ilaa tisciin tamyiizkeeda in la nasbiyaa waajiba jar kuma bannaano min cishriin laga bilaabo ilaa tisciin laga gaaro waayahay wamajlis alcishriina litisciina biwaaxidin ka arbaciina xiinan ayuu keeni doonaa musanifka baabulcadad waa qayb qaybta labaad cadadka murakabka loo yaqaana casharoo tiro ka yar la dulsaare tamyiizkeeda mansuub weeye wax kale kuma bannaano iyaduna wamayazuu murakaban bimilima muyiza cishruuna fasawiyanhumaa buu soo wadaa waa qeyb labaad qeyb saddexaad ee kamta istifhaamiyada ah kamta istifhaamiyada ah haddaan iyada xaraf lagu jirin kamta istifhaamiyada lafteeda in xaraf lagu jiraa bannaan bikam jidcin saqafta beytaka la yidhaahdo haddaan iyada xaraf lagu jirin tamiisgeeda in la nasbiyaa saddexaad mawdic afraad kamta khabariyada ah tii hore istifhaamiyay ahayd kamta istifhaamiyada ah oo aan xaraf lagu jarin bay ahayd tii hore afraad kamta khabariyada ah tamyiiskeeda in la nasbiyaa waajibi haddii laga fasiliyo oo tamyiiska iyo kamta haddayan isku xigin jumla lagu kala fasliyaa meesheedaan ku arki doonnaa insha allahu tacaala dii laga fasliyo tamyiiska in la nasbiyaa waajiba waa mawdic afraad mawdic shanaad waxaa jira axkamta khabariyada asmaa shabihi ka ayin iyo kadaa wax la yidhaahdaa jira wastacmilanha mukhbiran ka cashara aw miatan ka kam rijaalin owmana ka kam ka ayin wa kadaa buu dhihi ka kam waxaa la mid ah ka ayin iyo kadaa ka ayinta xagga u dhig kadaa tamiisgeeda in la nasbiyaa waajib ila jira ma bannaano mawdic shanaad mawdic lixaad tamyiizu nisbaha laba u qaybsami doonaa muxawal iyo hayru lmuxawal muxawalkiisa faacil haddii laga soo wareejiyey in la nasbiya waajiba mafcuulun bihi haddii laga soo wareejiyeyna in la nasbiya waajiba ismu tafdiil haddii uu dabadhaco faacilun fil macnaana u ka yahayna in la nasbiya waajiba saddexda mawdic shantii hore ku dar sideed bay noqona sideeddaa jeer timiis in la nasbiya waajiba aan ku celiyo asmaau lcuquud min ishriin laga bilaabo ilaa tisciin tamiisgeeda in la nasbiya waajiba cadadka murakabka casharoo tira ka yar la dursaaray tamyiiskeeda in la nasbiyaa waajiba kamta istifaamiyada ah haddii aan xaraf lagu jarin tamyiiskeeda in la nasbiyaa waajiba haddaan iyada xaraf lagu jarin kamta khabariyada ah, tamyiiska eh, ah haddii jumlo looga fasliyo in la nasbiyaa waajiba kadaa tamyiiskeeda in la nasbiyaa waajiba tamyiiska muxawarun cani alfaacili in la nasbiyaa waajiba tamyiiska muxawarun cani almafcuuli bihi in la nasbiyaa waajiba ismu tafdiil tamyiiz daba dhacay isla markaana faacilun filmacnaa musanifkaa soo wada faacilun filmacnaa la nasbiyaa waajiba sideeddaa jeer tamyiizka in la nasbiyaa waajibi saddex jeerna tamyiizka in la jaraa waajibi saddex jeer tamyiizka majruur inuu noqdaa waajiba saddexdaa jeer ee cadadka min alaaa laga bilaabo ilaa cashara tamiisgeeda mudaaf ilaynimo in lagu jaraa waajiba min alaaa laga bilaabo ilaa cashara waxaa la mid ee ah miatun iyo alfun iyo mia iyo alfi haddii la tasriyeeyo ama la jamciyo tamiisgooda in la jaro waajib weeye waa hal qeyb qaybta labaad kamta khabariyada ah tamyiisgeeda hadduu ku xigoon laga faslinin haddii uu ku xigo ila jaraa waajiba ah waxaa jarayo mudaaf ilaynimaa lagu jari iyo min baa lagu jari ayaa mukhtalafa mowdic labaad wey mowdic saddexaad ismu tafdiil tamyiizka dabadhaco ila jaraa waajibe hadduusan faacilun filmacnaa ahayn faacilun filmacnaa haddii uu yahay inla nasbiyaa waajibe hadduusan faacilun filmacnaa ahayn in la jaraa waajibi waa haddii aan ismu tafdiilka ismi kale loo idaafaynin musanifkaaba qaybka sheegi doonaan sheegi doonaaye saddexdaa jeerna tamyiizka in la jaraa waajiba aan ku celiyo cadadka min alaaa laga bilaabo ilaa cashara iyo mia iyo alif tamyiizkooda in la jaraa waajiba waa kow kamta khabariyada ah tamyiizkeeda haddii aan laga faslinin in la jaraa waajiba ah waa labo ismu tafdiil tamyiizkiisa in la jaro mudaafu ilayhinimin lagu jaraa waajiba hadduusan faacilun filmacnaa ahayn ismu tafdiilkana aan ismi kale loo idaafaynin saddexdaa jeerna tamyiiska in la jaraa waajiba labadaa qayb wixii ka soo haro lix jeer weeye tamyiizka in la jaraana way bannaan tahay in la nasbiyaana way bannaan tahay eh, lixdaa qayb ee tamyiizka in la nasbiyo ama la jara ay bannaan tahay waxaa ka mid a tamyiizulmaqaadiir maqaadiirta tanuu haddeer sheegayo wabacdadii washibha uu leeyahay maqaadiir iyo shibhigeeda tamyiizka in la nasbiyaa bannaan in la jaro mudaafu ilayhi niman lagu jaraa bannaan in min lagu jaraana way bannaan tahay warka wajrur jarhu tamyiizkii jar bacda dii maqaadiirtan gadaasheeda diida isbulishaaraha qariibka ah ka shibrin arda wa qafiisin buranti miisaaliyuu ujeedaayo maqaadiirta ahayd ujruur jarhu tamyiizka jar bacda dii maqaadiirtan iyo wa shibihihaa maqaadiir wax shabaha tamyiizkeeda gadaasheeda jar idaa waqtigii wajruur jarhu tamyiizka jar bacda dii maqaadiir iyo washibihaa maqaadiir wax shabaha gadaasheeda jar idaa waqtigiina jar adafta aad idaafayso haa maqaadiirta aad idaafayso wadaalika ka mundu idaafa shardi maaha min baa lagu jari karaa wadaalika ka mundu xintatin haadaa muddun xintatan in la yidhaahdo la nasbiyay ahayd wuu idaafeeye waa bannaan tahay muddu xintatin xinta mudkeeda qidaaun qada ku filan weeyaanoo qada way ku filan tahay wanasbu nasba bacda maa kii gadaashii la nasbiyo udiifa la idaafeeyey wajaba waajib wey yacni wuxuu leeyahay maqaadiirta tamyiisgeeda in la nasbiyaa waajib bay mara noqoni yacni inaan la idaafaynin buu u jeedaa waa goorma maqaadiirta tamyiiska waxaan ahayn haddii loo idaafayo maqaadiirtii baad idaafaysay tamyiizgii uma aadan idaafaynine hayra tamyiiz baad u idaafaya tamyiizgii in la nasbiyay noqoni ama min lagu mili iyo dahab haddii la isu idaafayn lahaa waa la jari lahaa miligiibuu ayaa ardan loo idaafeeyey hee dahabkii waa in la nasbiyaa minhu in lagu jaraana waa bannaantay wanasbu nasba bacda maa kii gadaashii la nasbiyo udiifa la idaafeeye wajaba waajib weeye in kaana mudaafka haddii uu yahay mila milul ardi dhulka muggiisa oo kale dahaban ee min jihati dahab aayaddii wlfaacila macnasiban biafcala mufadilan kaanta aclaa manzilan wansiban nasbiniyahuni alfaacil almacnaa xagga macnaha ka faacilka ee nasbi biafcala ku nasbi mufadilan xaalaa tahay mid fadilaya wadaalika ka anta adiga aclaa sarreeya manzila mijahati guri adigaa u sarreeya yacni wuxuu leeyahay ismu tafdiil tamyiizka dabadhaca laba qeyb ayuu u qaybsamaa ismu tafdiil tamyiizka dabadhaco laba qeyb ayuu u qaybsamaa labadaa qeyb waxa weeye tamyiizka faacilun filmacnaa inuu yahay iyo inuusan ahayn tamyiizka faacilun filmacnaa inuu yahay waxaa lagu garanaya uu calaamad ah ismu tafdiilka meesha uu yaallaa ficli haddii la dhigo tamyiizkaa faacil looga dhigi kara ismu tafdiilka meesha uu yaallo ficli haddii laga dhigo tamyiizkaa faacil looga dhigi karaya tamyiizkaa faacilun filmacnaa baa la yidhahdaa in la nasbiyaana waajib weye waa yahay miaal aan ku siiyo ana akaru minka maalan oo kale wey ana akaru minka maalan maalantaasi faacilun fi filmacnaa wey faacilun filmacnaa inuu yahayna waxaad ku garani akaroo ismu tafdiila meeshiisa ficli haddii aad dhigto oo kaura aad dhigto maalka faacil buu noqoni ana kaura maalii buu noqon lahaa ana aniga kaura waxaa batay maalii xoolahaygaa fara batay kaura ficil maadi maalkana faacil buu noqday tafdiilkii iyo kala badnaanshihii macnihii ahaa habal la waayo haddii la doono faacilun filmacnaa markuusan ahaynna waxaad ku garani ismu tafdiil tamyiizgiisa faacilun filmacnaa markuusan ahayn waxau calaamadaho lagu garani ismu tafdiilkaaba wuxuu qayb ka yahay bacdi wuxuu ka yahay jinsi tamyiiz tamyiizka jinsigiisuu qayb ka yahay ismu tafdiil bacdu maa yudaafu ilayhi meesha laga keena wey ismu tafdiilka bacdun min jinsi tamyiizuu noqoni miiaal zaydun afdalu rajulin baa tiri rajulkan tamyiiz mudaafu ilayhinimo lagu jaray weeye faacilun filmacnaana ma aha inuusan ahaynna waxaad ku garani ismu tafdiilka haddii ficli laga dhigo rajulka faacil lagama dhigi karo waa mar mar labaad ismu tafdiilkani bacdun min jinsi rajaal ragga qayb ka mida weeye zaydu ninka zayda afdalu ninkan fadliga badanaya zayda bacdu rijaal ayuu ka mid yahay bacdinimadaasi calaamad bay u tahay lagu garanayo ismu tamyiizka faacil inuusan u ahayn xagga macnaha waa yahay ficli laga dhigo ismu tafdiilka meesha u yaalla ficli la dhigaana tamyiizka faacil loogama dhigi karo haddaba ismu tafdiilka tamyiizku faacilun filmacnaa haddii uu yahay in la nasbiyaa waajiba waa kow faacilun filmacnaa hadduusan ahaynna mudaafu ilayhnimo in lagu jaraa waajiba ilaa tamyiizka in waxaan u jeedaa ismu tafdiilka ajnabi in loo idaafeeyo mooye waka wlfaacila almacnaa wansib anasbi niyahowni alfaacila almacnaa xagga macnaha alfaacila waa mudaaf almacnaana waa mudaafu ilayhi ismi alwata waa la idaafeyn karaa fii hamsi masaa'il ismi alwata lama idaafeeyo ilaa fii hamsi masaa'il ibnu maaliga afar buu matniga saari doonaa baabulidaafaan ku mari doonaa hallaguu ka tegi doona wansib anasbi alfaacila almacnaa macnaha ka faacilka ka ee nasbi biafcala ku nasbi ismu tafdiil mufadilan xaalaa tahay mid fadilaya wadaalika ka anta adiga manzilan mijahdi guri adigaa u sarreeya aclaada haddaad ficli ka dhigto manzilka faacil buu noqoni anta calaa manziluka inaad tidhahdaa kuu bannaanaan lahayd wa bacda kulli maqtadaa tacajuban mayiizka akrim biabii bakrin aban wa mayiis tamyiizi niyahowni bacda kulli maa shay dhammaantii iqtadaa keenay tacajuban tacajub keenay gadaashiisa tamyiizi wadaalika ka akrim alla wanaag badanaa biabii bakrin abii bakar wanaag badanaa aban mijahati aabba wanaag badanaa yacni jumlo kastoo tacajub laga fahmo oo macnaheeda tacajub laga fahmayo in la tamyiiziyaa bannaan tamyiizkaana waa la nasbin haddaba tacajubka jumlada laga fahmayaa tacajub loo dejiyey ha noqoto oo tacajubka mubawabka ahee baabu tacajub looga hadlee ma afcala iyo afcil bihi ah, ha noqdo ama tacajub ee jumlada macna ahaan looga fahmayo laakiin aan loo dejinin ha noqoto midkay doontaaba ha noqoto haddii la tamyiiziyo in la nasbiya waajiban lilaahi daruhu farisan baa tire farisan inaad nasbisaa waajib noqoni in idaafe lagu jaraana ma banaana dii loo dejiyey lafdiga tacajub looba dejiye ma afcala iyo afcil bihi uu yahay sida musanifka u miaaliyeyna isna nasbihii waajib weeye intaas ujeeda wamayiz tamyiiziyo tamyiizka nasbi bacda kulli maa shay gadaashii dhammaantii bacda kulli maa shay dhammaantii gadaashii iqtadaa keenay tacajuban tacajub keena wadaalika ka agrib alla wanaag badanaa biabii bakrin abiibakar wanaag badanaa aban min jihati aabba u wanaag badana wajrub bimin in shita hayra dilcadad wlfaacil ilmacnaa kaib nafsan tufad wajrur jar bimin min ku jar in shita waa haddii aad doontee hayra dilcadadi cadad midu saaxiiba geyrkii iyo wlfaacililmacnaa macnaha mid faacilka ah wadaalika kadib wanaagsanow nafsan min jihati naftufad waa lagu furani masaladii aan ka hadlaynayuu ishaaraya ee tamyiizga nasbin la nasbiyo iyo jaritaan la jaro saddex qaybood kaanu qaybinay in la nasbiyaa waajib inay tahay sideed masale ay ahayd sideeddaa masalo waxaa ka mid ah muxawal hadduu yahay tamyiiz muxawalun can ilfaacili muxawalun can ilmafcuuli bihi iyo tamyiizulcadadoo asbaab ulcuquud ishriin laga bilaabo ilaa tisciin iyo cadadka murakabka ah ay ka mid ahaayeen tamyiizka mansuubkaa haddaba qoladaasi in la nasbiyaa waajibee laakiin tamyiizyada kale min in lagu jaraa bannaan intaas u wada ee tafsiil ahaanna waad u baratay oo sideed masalaa nasbi u waajibaya sideedana tamyiizu nisbaha wuxuu u qeybsamaa muxawal iyo hayrulmuxawal muxawalun mid meel laga soo wareejiyey iyo hayrulmuxawal midaan meel laga keenin hayrulmuxawal kuwa badna muxawalkaa ku badan tamyiizkan waagiisii hore inta aan tamyiiz laga dhigin faacil buu ahaan jiray ama mafcuulun bihi buu ahaan jiray ama mubtaduu ahaan jiray cinda qawmi muxawalu can ilfaacil muxawalun can ilmafcuul muxawalan can ilmubtada iyo inaan meel laga soo wareejinin meel haddii aan laga soo wareejinin way yar tahay laakiin meel haddii laga soo wareejiyo saddexdaa mid unbaa laga soo wareejiyaa faacil in laga soo wareejinayo ama mafcuulun bihi muttafaq wey mubtada in laga soo wareejinayana khilaaf baa ku jira laakiin raajixa in la yidhaahdo mubtada laga soo wareejin wajrur jarbi min min ku jar in shita waa haddii aad doontay hayra dilcadadi cadad mid u saaxiibay heyrkiisa min ku jar iyo wlfaacili lmacnaa xagga macnaha kii faacilka ka ah muxawalun cala faacil buu u jeedaa wadalika ka dib wanaagsanow nafsan min jihati naf u wanaagsanow tufad waa lagu furanay nafsan taasi faacil bay ahayd taabad nafsu kabay ahaan lahayd nafsudii faacilka ahayd ayaa tamyiiz laga dhigay min in jaraa ma bannaan wa caamila tamyiizi qad waqadim hormari caamila tamyiizi tamyiiz caamilkii hormari mulaqan xaaluu yahay mid la ilaaqay wlficlu ficli ficliga oodu tasriifi tasriifu saaxiiba subiqa waa laga hormaray ficligaasi nasran qaliilnima looga hormaray yani wuxuu leeyahay tamyiiz in la hormariyaa ma bannaan tahay jumhuuru naxwiyiin siiba weyhi imaam u yahay waxay leeyihiin tamyiiz mulaqan taqdiimkuma bannaan tamyiiz in la hormariyo caamilkii laga hormariyaa laa yajuuz mulaqan siiba weyhi madhabkiisi weeye jumhuuru naxwiyiinna waddadoodii qaarna waxay leeyihiin caamilka alla kala qaadi caamilka ficli mutasarrife haddii uu yahay tamiiska waa la hormarin karaa ficli mutasarrif hadduusan ahaynna tamiiska lama horumarin karo labadaa qool ayaa ku jirta waqadim hormari caamila tamyiizi tamyiiz caamilkii hormari mulaqan xaaluu yahay mid la ilaaqay caamilka mutasarrif iyo hayru mutasarrif midkuu doona ha noqdo mulaqa sidiisaba laaxiqa fasila ama saabiqay yidhaahdaan wlficlu ficl ficliga oo du tasriifi tasriif u saaxiiba subiqa ficliga waa laga hormaray oo tamyiizkii baa ka hormaray nasran sabqan hormarid nasran ee qaliila ayaa looga hormaray wallahu aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamed